ulmadu ka dhigriye cawiya subaw kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena kulanka keena wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h mar kale kulanti wanaagsan dhegeystayaal barnaamijkan waxaan idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagankooda ugu waaweyn qodobo dhowreed maantana ku maqli doontaan haddii eeba eedmo waxaa ka mid noqon doona yuhuudda oo fariin kale u diraysa dadka khaza tirakoob laga soo saaray inta qof ee yuhuuddu ay ku dishay maalinka khaza ayaad maqli doontaan waxaan sidoo kale dihaynaa caasimadda maleysiya oo ay ka dhaceen bannaanbaxyo lagu taageerayo dadka falastiin dowladda ukrain waxa ay kusii yaraanaysa diyaaradaha meelaha fog laga hoga ee lagu dagaalamo ee droniska la yidhaahdo waxaan sidoo kale dahaynaa warbixin laga diyaariyey basbaaska dunidan basbaasyada yaalla ugu kuleelka badan carabkaaga waxaa laga ogaan karaa ayaysaniseen leeyihiin nooca cudur ee aad halista ugu jirto iyo hoteel marka aad rabto inaad seexato sariirtiisa aada biyo sii dhex marayso xubnihii joogtadainoo ahaa iyo kaalinta suugaantana barnaamijkeena qeybi ka yihiin kusoo dhawaada mar kale kulanka kena waan ku bedeli laaa kaagalah waan la bixi laa boolidiguye kalama bakhayleen naftan laba bahood noqon barhtagan ku siin laa naftan laba bahood noqon barhkagan ku siin la

shaariyo jannada inaad ku ku baridaa indhahayga balkiyo budoodan ku dhigla sanbabkayga bilan baan bartankiis ku gelin bacda dhagaha maqalkan hobka kugu barinlaa indhahayga balkiyo buduudan ku dhigla sambabkayga bilan baan bartankiis ku gelinla bacda dheegaha maqalkan xubka kugu barinla waxaan beerilaha ubaa soo bixiyey caashaqu habeenkii bogaygan igu bariyey kuwo waxaan beeri uba baraarugo bishaaraan ku siinlaa bidhantada aragaan bilkhayr ugu ducaynla kolkaan soo baraarugo bishaaraan ku siinlaa bidhantada aragaan bilkhayr ugu ducaynla dunyada badhaadhiyo barsad inaad ku arto aakhirana bishariyo jannada inaad ku baaridaa baryaya adduunyada badhaadhiyo barsad inaad ku arto aakhirana bishaariyo jannada inaad ku barida dhanlsida uga dhayhi waan kugu bogsoonlaa had yo jeer bariidada halamaga aanan baydhin hadyo jeer baridada kalamaha ah aanan baydhen iyo haddaba faysara bisankaan ku barinaa beerankaaga qaataxo bowdban uga dhigi badan baan baro kaga dhigilaa aqligeena badan baan isku wadaa badxi lahaa balaayada xijaabkan burdo kaaga celin qalbigayga bilan baan baro kaga dhigilaa aqligeenna badan baan isku wadaa badxi lahaa balaayada xijaabkan hurdo kaaga celila dhuhul iyo kalgacalbaan barisada ku tabila riyadan habeenbara baxle kugu tumila barbaarto wareebaan bilaney ku odhanla hooyada aragaan bilkhayr ugu ducayna barbaarta wareebaan bilanay ku odhanla bidhantada aragaan bilkhayr ugu ducayna ilaa waxaan baryaaya adduunyada badhaadhiyo fursad inaad ku artood aakhirana bishariyo jannada inaad ku baridaa adduunyada badhaadhiyo fursad inaad ku artood Ah, waxaan baryayaa adduunyada bishaariyo barqad inaad ku waarto yaree kale ayaa kamid codadka macaan fanaaniinta ilaahay oo naxariistay saare axmed jaamac iyo sidoo kale maxamed axmed nabarlow ayaa heestan ku luuqeynayay oo ereydada laga hayo allah unaxariisteen abwaan maxamed cabdulaahi sangub daawad cali masax fala warxmada ayaa sidoo kale ereyd laga hayaa dad badan baa xasuusanaya rawaayadii ay qeybta ka ahayd ee waa waamaadeysa adduunyada dadkuna matalayaan daafur bayna noogu tahay barnaamijkana kulanka keeneen maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka keeneen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn waa hagaag saaxiibayaal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka kulanka keenan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka f m waxaa sidoo kale nagala socotaan baraha bulshadaanu ku bogana radio colmed magaalada beledweyne radio wadana naga dhegeysanaysaan kismaayo xogmaal ayaa nagala socotaan mareykankana kala afm sidoo kale naga dhegeysanaysaan aanu kusii soconee ciidamada yahuuda ayaa wacad ku maray mar kale ku goodinaya inay sii xooji doonaan duqeymaha xagga cirka ah ay ku hayaan marinka kaza ee dhulka falastiin waxaana ay uga digeen falastiiniyiinta weli ku sugan waqooyiga dalkaasi inay isaga cararaan ama ay ka guuraan afhaynu hadlay militariga yahuuda ayaa sheegay in tan iyo israa'iil ay u ogolaanayso ama tan israel u ogolaanaysa inay yareyso buu halista ciidamadeena marxaladaha soo socda ee dagaalka taas oo la filaya buu yidhi inuu noqdo duulaan dhulka ah oo ka dhana u yiri ururka xamaas dhanka kale ururka xamaas ayaa ina sheegay in shan iyo konton qof oo shacaba lagu dilay duqeymihii ugu dambeeyay xagga cirka oo xalay ka dhacay marinka khaza israa'iilse ayaa sheegtay inay dishay tobaneeyo qof oo ay ku sheegeen inay ka tirsanaayeen ururka xamaas sawiro muuqaal ah oo lasoo qaaday ama sawiro iyo muuqaalo lasoo qaaday ayaa muujinaya meydadka ilaa tobaneeyo caruurah oo ku dhintay duqeyntaasi iyo dad kale oo badan oo falastiiniyiina ah oo cararaya kuwaas oo la sheegay meydadka qaarkood in la geeyay isbitaallo ku yaala bartamaha marinka qaza dhanka kale militariga yuhuudda ayaa sheegay inay duqeeyeen sida ay sheegeen unug ka tirsan ururka xamaas oo ku sugnaa masjid ku yaala daanta galbeed ee dhulka ay xooga ku haystaan qaramada midoobay ayaa sheegtay inay rajeyneyso inay gargaar badan mar kale ay gaarsiiso marinka khaza ee dhulka falastiin kadib markii sahay muhiima ah ay shalay gaareen dadka falastiin ee qasa ku go dadka ayaa markii ugu horeysay tan iyo markii dagaalkan uu qarxay laba toddobaad ka hor oo hadda laga joogo waxaa duulaanka lagu hayo yuhuudda lagu dilay dadkii ugu tirada badnaa markii ugu horeysay ayaynay helayaan samafalkii ama sahaydii ugu horeysay oo gargaara ah warbixintii ugu dambeysay oo tiro koobka laga soo saaray dadka yahuuddu ay ku dishay marinka khaza labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ama tan iyo toddobadii bishaan waxa ay gaarayaan afar qof wasaaradda caafimaadka ee ururka xamaas ayaa sidaas sheegtay warbixintan waxay sidoo kale intaa ku dareysaa in dadka dhaawac ah ay gaarayaan afar qof wasaaraddu waxay sidoo kale sheegtay war ay soo saartay in saddexi ama afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay oo kaliya la dilay laba boqol iyo lixdan iyo lix qof oo falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan toddobiyo toban caruur caruurah dadka magaalada khaza ayaa bilaabay in hadda ay aasaan dadkii ku geeriyooday qaarkood duqeymihii xooganaa ee yuhuuddu ay ka geysatay marinka khaza ee dhulka yuhuuddu ee dhulka falastiin muuqaalada waxaa ka muuqanaya ama sawiro lasoo qaaday waxaa ka muuqanaya masaajid ku yaala dhismaha jeniin yaraadee daanta galbeed halkaas oo ciidamada yahuuddu ay duqeeyeen sawirada laga soo qaadayo ama laga helayo marinka qaza ayaa waxaa ka muuqanaya meydadka caruur yaryar oo isbitaalka banaankiisa yaala waxaa sidoo kale masaajidkan eh, isbitaalka banaankiisa yaala caruurtaas ayaa la sheegay inay ku dhinteen duqeyntii ugu dambeysay laba ka mid a ah waxaa la sheegay inaysan da-da halka sano gaarin oo ay ka yaraayeen sawirada waxaa sidoo kale ka muuqanaya Mm, waxaa ka muuqanaya meydka caruur yaryar oo kuwo kalena ay ag yaalaan oo lagu daboolay bustacad isbitaalka mas-uuliyiintooda waxa ay sheegeen in dadka ay u waayeen meelay geliyaan sidoo kale isbitaal kale oo ku yaala magaalada yar ee dayr albaxar waxaad yidhaahdo waxaa la sheegay inuu ku dhacday duqeyn kale xoog leh oo ciidamada yuhuudda ay geysteen taasoo sidoo kale saameyn ku yeelatay dadkii ku jiray isbitaalkaasi oo qaarkood markii horeba dhaawac ahaa yuhuudda waray soo saareen waxay ku sheegeen in dad badan weli ururka xamaas ay ka haystaan waxaana milatariga yuhuudda ay sheegayaan inay aaminsan yihiin in laba boqol iyo labaiyo toban qof ay gacanta ku hayaan ururka xamaas oo qasa lagu hayo sida ay sheegeen jimcihii waxaa ururka xamaas ay sii daayeen laba qof oo u dhashay dalka mareykanka oo la haystayaal ahaa oo haweenayay gabadha dhashay ahaayeen waxaana lagu kala magacaabaa judith iyo natalia ranan waxay ka mid ahaayeen dadkii ugu horeeyay ee laga qabsaday markii ururka xamaas ay howlgal ka sameeyeen dhulka xooga looga haysto labadan qof waxay u dalka mareykanka waxaana ay kamid ahaayeen sidoo kale dadkii ugu horeeyay ee laga sii daayay gacanta iyo ee ururka xamaas dhinaca kale kumanan qof ayaa isugu soo baxay caasimada dalka malaysia si ay u muujiyaan taageerada u hayaan falastiiniyiinta xilli ay sii socoto duqeynta yuhuudda ee ka wada marinka khaza deedbaxayaasha ayaa iskugu soo baxay fagaaraha madax banaanida ee kualambuur layihaahdo dibadbaxaana waxaa soo qaban qaabay baa layidhi urur aan dowli ahayn oo dalkaasi ka jira waxaana loo bixiyey v b m iyagoo qaatayaal ku dhirka ah inay gargaar bani-aadamnimo ay ugu talagaleen ay gaarsiin doonaan falastiin dibadbaxayaal badan ayaa soo xirtay maro cas oo ay ka wadaan inay tahay karfan waxaana sidoo kale sheegay inay ku muujinayeen inaga xun yihiin duqeymaha falastiin ku socda dadka ayaa sidoo kale watay boorar ay ku dalbanayeen nabadda falastiin iyo joojinta taageerada mareykanka ee militariga israel uu siinayo way adag tahay in xitaa la daawado fiiduwyada ama muuqaalada sababtoo ah ma la qiyaasi karo waxaa socda iyo sida halkaas loogu noolyahay baambooyin ayaa ku wareegsan meel kasta oo qasa ka ah annaguna waan la ayuu yidhi saylig samsudiin oo afartan sana jir ah kuna takhasusay cilmiga i t-ga waa wax laga xumaado in xilligan dunidu ay isku dayeyso inay guurtay xaaladda nabadda intiisa badan ay jirto hal meel oo qasab ay tahay dadka in la xasuuqo ayuu yiri nin kale oo layidhaahdo xuseen cabir xuseinah oo shan iyo soddon sano jir ah kana mid a ah dadkii banaanbaxayay halkan waxa ay iga dhigaysaa inaan u dareerno cawinaada aan la gaar aan la gaarno annagoo ka xumaan ama aan dareemaynabu yidhi caawinaad laaanta awood la-aanta ilaa xad si aan u aragnaba yiri xuduudaha la odoomiyay ee reer qasa laakiin waxaa dadka qaar ay sameynayaan ayaa la sheegay inay bilaabeen in dowladooda ay u qoraan qoraallo iyagoo ka dalbanaya inay ka hadasho xaaladda falastiin islamarkaana ay ka shaqeyso si dadku gurmad uga heli lahaayeen deedbaxyada maleysiya falastiin ee kualanbuur ayaa la sheegay in dadku intooda badan ay wateen boorar ay ku sawirnaayeen dadka dhaawacyada ama caruurta yareraa la diiday jimcihiina waxaa sidaanoo kale la sheegay in mudaaharaad kale oo weyn uu ka dhacay magaalooyin kale oo ku yaala dalka philibiin iyo sidoo kale dalka kale indonesia malaysia ayaa la sheegay dadkeeda boqolkiiba lixdan inay yihiin muslimiin wax ka badan ama boqolkiiba lixdan wax ka badan muslimiin yihiin waxaana xiriir dhinaca diblomaasiyadda ah uusan dalkaana lahayn yuhuudda wuxuuna dalkan u ololeeyaa in xal laga gaaro khilaafka falastiin magaalada kualambuur waxaa sidoo kale la sheegay inay degan yihiin dad badan oo falastiiniyiin ah xukuumadda malaysiya waxay sidoo kale xiriir soo jireen la leedahay ururka xamaas ee falastiin ee qasab maamulo taasoo sidoo kale mareykanka ee dalal kale oo reer galbeedaba ay u aqoonsan yihiin urur argagixisa ah isagoo taagan banaanka fagaaraha madax banaanida ee kualambuur nin layihaahdo shamsudiin alkhabiir waxa uu ku tilmaamay falastiiniyiinta inay tahay daruuri inay helaan dowlad madax bannaan kontonkii sanee lasoo dhaafayna wuxuu sheegay in culayskan ay ku jireen waxaan muujinaynaa inay jirto wacyigelin badan oo sii kordhaysa oo ku wajahan taageerada qadiyadda falastiin in ugu dambeyntii la siiyo qeyb cadaalada oo ku saabsan dhulkooda waayo falastiiniyiintu ilaa kun sagaal boqol afartan iyo sideedii ayaa waxaay ku jireen xaalad adag ayuu yiri qof kale oo kamid ahaa dadkii banaanbaxayay iyadoo aad loo hadlayo xaalada dalka falastiin ayaa haddana dhinaca kale dowladda canada waxay sheegaysaa inay kalsooni sare ku qabto inaysan israa'iil mas-uul ka ahayn qarixii lagu hoobtay ee ka dhacay isbitaalka khaza ku yaala ee alahli layihaahdo waaxda difaaca ee dalka kanada ama dowladda kanada ayaa sheegtay in sheegashooyinka badan iyo diidmada israael ay wax badan iska kasoo baxayaan taliska sirdoonka canada ayaa sheegay inuu go-aamiyey in qaraxaasi ay u badan tahay inuu ka dhashay gantaal qaldan oo laga tuuray qasa sidoo hadalka u dhigeen kadib markii la falanqeeyay iyadoo la adeegsanaya baa layidhi ilo furan iyo macluumaadka sirta ah hadalkan waxaa laga soo xigtay wasiirka difaaca canada oo bill blayer magaciisa layihaahdo canada aada iyagu xun tahay khasaaraha nafeed ee ka dhashay qaraxii ka dhacay isbitaalka al ahl carab ee qase ku yaala oktoobar toddobiyo tobankeedii ayuu wasiirkan yidhi wuxuu sidoo kale yiri waxaan ku celinayaa tacsideyda aan la soo koobi karin ee aan u direyno dhammaan kuwa waxyeelada ee kasoo gaartay ehelkooda wasiirka difaaca ee canada waxaa uu baleer layihahdo waxa uu sidoo kale leeyahay oo intaasuu ku daray in saraakiisha ay bixin doonaan buu wararka cusub marka la hela buu macluumaadka ee dhammaystiran waaxda difaaca qaranka canada ayaa warbixin kale oo ay soo saartay waxay ku sheegtay in qiimeyn lagu wargeliyay falanqeyna lagu sameeyey goobta qaraxani ka dhacay iyo sida duulista ama hawada taasoo keentay buu yiri in ugu dambeyntii la ogaado in yuhuudda aysan ka dambeynin wararka ka imaanaya xulafada kanada waxay xaqiijinayaan natiijooyinka d n d ama kaaf waxaanu weli wadnaa buu yidhi inaan bixino baaritaanadeenna qiimeynta kanada ayaa timid kadib markii mareykanka iyo faransiisku ay sidoo kale soo saareen waxay ku sheegeen natiijooyin isku mid ah oo muujinaya in israel aysan ka dambeynin wararkaasi jimcihii agaasimaha sirdoonka milatariga faransiiska ayaa sheegay in sirdoonkoodu uu helay ama uu tilmaamayo in gantaalka falastiin qalad eh, ah uu ku dhacay ama laga soo riday buu yiri meel shan kilomitr u jirtay isbitaalka taasna keentay isbitaalka inu ku dhaco qaraxa ayaa ka dhacay ama haleelay isbitaalka al ahli iyo khasaaraha ka dhashay ayaa sii kordhaya taasoo sidoo kalena muujinaysa in xamaas ay ka dambeysay saraakiisha faransiiska ayaa sidoo kale sheegay inay ka dambeeyaan ama ay weli baaritaanada sii wadi doonaan mas-uuliyiinta falastiin ayaa ku eedeeyay weerarkaasi xagga cirka ah inay ka dambeeyeen diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda halka israel ay sheegtay in duqeyntaasi ay ka dhashay gantaal aan sax ahayn oo ay riday kooxda ama ururka lila islaamiga jihaad iyadoo iska fogeysay mas-uuliyaddeeda baaritaana ay sameysay warbaahinta gobolka ku yaala sida aljasiiro kale ayaa shaki gelisay hadalka israel ee ah in ilbaraqsigii lagu qabtay barnaamijkaasi si toosa loo tabinayay uu muujinayay gantaal falastiini ah oo dabcan uusan muujinaynin wax gantaallo dhinaca falastiin ka imaanayay wasaaradda caafimaadka khaza ayaa sheegtay in duqeyntaasi in ka badan shan boqol oo qof ay ku dhinteen tirada dhimashaduna intaasu ay ka badan tahay hay-adaha sirdoonka mareykanka ayaa qiyaasaya in dhimashadu ay ahayd boqol qof sida ay sheegeen halka dhaawacu uu saddex boqol qof gaarayo qaramada midoobe ayaa ku baaqday in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo duqeyntaasi iyo khasaaraha ay geysatay iyo halka laga soo ridaba laakiin waxaa la isweydiinayaa bal sida suurtagal ku tahay in dowladaha qaarkood reer galbeedku ay sheegaan in xamaas oo ka dagaalamaysa marinka qasa ay iyadoo ay duqeyso goob dadka diyaaradaha dagaalka yuhuud ama yuhuuddadu madaafiici ku waday iyaguna ay mar sii duqeeyaan qodobo kale ayaa saaxiib noo soo socda barnaamijka kulanka keenan ayaadna la socotaan waa hagaag weli waxaa la socotaan saaxiibayaal barnaamijka kulanka kenen warbaahinta dowladda suuriya ayaa sheegtay in yuhuuddu mar kale ay garoonka ama madaafiic ku garacday garoomada diyaaradaha dimashiq iyo magaalada kale ee xalab taas oo ka dhigaysa markii labaad muddo laba toddobaad gudahooda wakaalada wararka u faafisa dalkaasi syriya ee sana ayaa sheegtay in maanta markale duqeymo xagga cirkaa yuhuuddu ay la beegsadeen labada garoon ee ugu waaweyn taasoo keentay in dhimashada dhintaan qaar ka mid a ah shaqaalaha rayidka ah ee ka shaqeynayay qeybta duulimaadada ee garoonka diyaaradaha magaalada caasimadda ee mid kalena sidoo kale dhaawac ayaa soo gaaray dhibaatooyin dhinaca agabka ah ayaa sidoo kale soo gaaray dariiqyada diyaaraduhu ay ku ordaan ama dhabaha diyaaraduhu ay ku ordaan runweyga loo yaqaano garoomada diyaaradaha ee magaalada xalab iyo magaalada kale dimashik taasoo sidoo kale joojisay in howlihii diyaaraduhu ama duulimaadadu ay hakad ku galaan duulimaadyadii ayaa loo weeciyey garoonka diyaaradaha magaalada dekada leh latakia sida ay bayaan ku sheegtay wasaaradda gaadiidka ee suuriya duqeymaha xagga cirka ee yuhuudda ayaa dhowr jeer oo hore lala beegsaday labadan garoon diyaaradeed taasoo sababtay in duulimaadyadu hakad ay galaan waxaana ka dhashay khasaaro naaf iyo maalba intaba leh hase ahaatee waa markii labaad oo weeraro iskumar ah lala beegsado xarumahan tan iyo markii uu bilowday duqeymaha yahuuddu ay ka godoomisay marinka qasa bishii oktoobar bilowgeedii duqeymahan yahuudda ayaa lagu dilay kaze marka loo fiiriyo dadkii ugu tirada badnaa oo ilaa lix boqol oo qof gaaraya duqeymaha yahuuddu ayaa si goonaya waxaa lagu beegsadaa magaalooyinka syria ku yaala haddana waxaa tii hore oo tan ka horeysay loo bartilmaamsaday oo dhacday labaiyo tobankii bishan magaalada xalab toddobaadkii hore sidoo kale kormeerayaasha ama kormeerayaasha dagaalka ayaa kusoo waramaya in weerarkan sidoo kale huwada ka saaray garoonka diyaaradaha ee dhaawac weynna uu soo gaaray horaantii bishan ayaa sidoo kale weerar diyaaradeed lagu garaacay kuliyadda ciidamada militariga ee syriya oo ku taala gobolka xoms ee syriya kaas oo sida la sheegay Ah, lagu dilay in ka badan boqol qof yuhuudda ayaa duqeymo xagga cirka ah ugu horeysay ku qaaday labadan garoone waaweyn ee dalka suuriya waxir kadib markii dagaalka uu bilowday ay ku qaadeen dhulka khaza sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa horey u sheegay in yuhuuddu ay weli ka walaacsan tahay in iiraan ay ka faa-iideysan karto garoomadan diyaaradaha si ay u dhaqaajiso ama u keento hanti military ama agab military oo kaga imaanaya iiraan taasoo lagu taageeri karo ururka hubeysan ee xamaas iiraan ayaa hore u sheegtay inay taageeri doonto dhinacyada hubeysan ee ka dagaalamaya dhulka xooga yuhuuddu ay ku haysato ee falastiin dhinaca kale haddii la fiiriyo wadanka iiraan laba gabdhood oo saxafiyiin ah oo kusugan dalka iiraan ayaa lagu xukumay xabsi horudhaca oo lagusoo kadib markii lagu soo oogay eed la xiriirta in amniga qaranka dalkaasi ay qalqalgeliyeen iyo kiisaska loola xiriira inay aada u abaabuleen ama ay aada uga shaqeeyeen banaanbax lagu taageerayay gabar maha saameyna la ohan jiray saxiifiyiintan ayaa lagu kala magacaabaa nilovar xamedi iyo caaliya al maxamedi waxaana la xiray bishii sebtembar ee sanadkii lasoo dhaafay maalmo kadib markii ay dibadbaxyo ka dhaceen guud ahaan dalka iiraan markii la dilay ama ay dhimatay gabadha amiina la yiraahdo oo sano jir ahayd taasoo ku dhimatay xabsi boolisku ay maamulaan oo ku yeela dalka iiraan shabakada wararka rasmiga ah ee dowladda ayaa waxa ay sheegtay in labadan gabdhood marka la isku daro xabsigoodu uu noqonayo saddex iyo toban sano iyo labaiyo toban sano xariga ah, laakiin ay qaadan doonaan raacfaan xukunkan hordhaca ah ee xamaada iyo gabadha kale ayaa wuxuu noqonayaa mid toddoba sano oo xarig ah, iyagoo lagu eedeeyay inay la shaqeeyeen dowlada cadow ah oo ay ka mid yihiin mareykanka waxaa helay min shan sanoo xariga markii hore kadib markii lagu eedeeyay inay wada shaqeyn iyo dambiye ay uga geysanayeen ama ay uga soo horjeedeen amniga qaranka dalkaasi ay ku kaceen waxaa intaasi dheer in labada gabdhood mid ka mid oo ah xamiida lireer lagu xukumay ganaax laba sano ah oo lagu soo rogay xubinimada xisbiyada ama kooxaha siyaasadeed ee ka shaqeeya baraha bulshada caqabadaha ayaa suuragal ah in ay la kulmaan gabdhahan iyadoona hadda qarinadooda ay sheegeen labaatan maalmood gudahood inay ku qadan doonaan raacfaan haddii xukunka sidaa uu yahay loo xaqiijiyo dumarkan ama haweenkan waxay mar kale culeys ay la kulmi doonaan haweenka dalkaasi iiraan ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay hay amnesty international waxaa kaloo la sheegay in labadan wariye lagu tababaray ama la siiyey horey loo siiyey tababaro gaara ah oo ku saabsanaa inay ka shaqeeyaan sidii naftooda u badbaadin lahaayeen waan ognahay in uu si gaara ah xaaladan ay uga taagan tahay weliyaashan ay haysato ay haystaan culeyse gaara ah ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay dowladda ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay hay-adda amnesty international diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dronska loo yaqaano ee ay same ayaa si weyn saameyn ugu yeeshay dagaalka ka socda dalka ukraine iyadoo laleeyahay labada dhinacba aad ay isugu adeegsanayaan laakiin hadda tallaabada shiinaha ee xayiraada ay ku saartay dhoofinta diyaaradaheeda ayaa keentay walaac xoog leh oo laga qabo in dhibaato ay ka dhalan karto dhinaca saadka qaar badan oo kamid a ah ayaa diyaaradahan ayaa ganacsi ahaan loogu siin jiray dalluda dalkaasi ukraine xukuumadda ukraine waxaay sheegaysaa in hadda diyaaradaha duuliyola-aanta ah ee droniska loo yaqaano oo kasii yaraanayaan oo ay u adeegsato dagaalka ka socda wadanka suuriya diyaaradahan duuliyaha lahayn ee ayaa loo adeegsadaa naqshadeedana iyadoo sidoo kalena turkiguna uu farsameeyo noocyo kamida ah diyaaradahaas gaar ahaan nooca baraktaar loo yaqaano waxaana diyaaradahaas inta badan isticmaala kuwa ruushka ama ciidamada ruushka xayiraadihii ugu dambeeyay ee ku soo rogtay dowladda shiinaha ukraine ayaa dhaqan galay kuwdii bishii sebtembar ee sanadkan waxaana si gaara ah u quseeyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee nooca meelaha fog wax ka duqeeya ah culeyskoodana afar kiilo u dhan yahay iyo sidoo kale qalabyada la xiriira diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sida qaar kamida kuwa kaamarooyinka qaada iyo kuwa kale raadiyaasha ku xiran yihiin soosaarayaasha diyaaradahan ee shiinaha iyo qalabkan kale ayaa joojiyey geyntii ay u geyn jireen ama ka iibintii ay ukrain ka iibin jireen xukuumadda ukrain ayaa sheegtay in culays weyn hadda uu ka haysto diyaaradahaas oo kusii yaraanaya maadaama dhinaca kale marka loo fiiriyo diyaaradihii ugu badnaa looga soo riday dagaalka ukrain ka socda qodobo kale oo ay mid yihiin carabkaaga oo laga ogaan karo xanuunada hadaalista ugu jirto iyo qodobo kale aan soo socdaa k n n aa ilaahay badda uga raaco hayin iyo dayiinkaan hay badda uga raaco hay badda uga raaco ilaahay badda uga raaco waanku helay kumanahayo ina haleeli weyde waanku helay kumanahayo ina haleeli weyde halbawlahayga kii gude halbawlahayga keegudin ku hero weyde halba ulahayga kee gudin ku heero halba ulahayga kee nahayo ina haleeli weyde waan ku helay kumanahayo ina haleeli weyde halbawlahayga kii gudin ku helo halbawlahayga kii gudin ku helo

xaleeli weyde ciyaarya kale ayaa kamid ahaa codka macaan fanaanada haboon cabdulaahi ayaa ku luuqeynaysa heestan oo halkudhigeelirahda waan ku helay qayb bay nooga tahay barnaamijkeena kulanka keenan heese kale ayaa noo soo socda markan waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maanta kale maxaa ka dhacay waxaa la diyaara wariyeenel luul maxamed aadan mahadsanid burhaan waa axad taariikhduna waa labaiy labaatanka bisha oktoobar labada kun waa maalinta lababoqolsagaashaniyoshanaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan toddobaatan cisho haddii aan idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa kamid a ah. maanta oo kale sanadkii labada kun saddex tobankii koox xubaysnaa ayaa degmada wadajir dhaawac ugu geystay allah u naxariistee wariye maxamed maxamuud timacade oo kamid ahaa wariyaasha telefishinka universal allah u wariye timacade ayaa u geeriyooday dhaawacaasi maanta kale sanadkii labada kun sideed iyo tobankii waxaa dib loo furay xarunta degmada wadajir kadib markii qarax loo adeegsaday gaari uu burburiyey dhismaha xarunta isla maalintaasina jabhadda o n l f iyo dowladda etoobiya ayaa heshiis ku kala saxiixday dalka eritrea maanta kale sanadka markuu ahaa kun sideed boqol konton sagaalkii dowladii xilligaasi ee dalka spain ayaa weerartay wadanka morocco maantaoo kale ee sanadii kun sagaal boqoliyo lixdii ganacsadihii reer mareykan ee lagu magacaabi jiray henry ford ayaa wuxuu noqday madaxa shirkadda baabuurta ee ford maantaoo kale ee sanadkii kun sagaal boqol sagaashan sagaalkii qaramada midoobe ayaa sheegtay in militari ay udirayso dalka sirilion maantaoo kale ee sanadkii labada kun dalka hindiya ayaa bilaabay howlgalkiisii dayax gacmeedka ugu horeeyay ay hawada u diraan iyagoo noqday dalkii shanaad ee dayaxa kusoo dega maanta oo kale sanadkii labada kun sagaaliyo tobankii baarlamaanka dalka u k ayaa ansixiyey heshiiska ka bixitaanka midooda yurub ugu dambeyntiina maanta kale sanadka markuu ahaa labada kun sagaaliyo tobankii madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo madaxweynaha turkiga erdogan ayaa ku heshiiyey inay si wadajir ah u maamulaan dhulkii hore ee kurdiyiinta ee waqooyiga suuriya guud ahaan oo ayga xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaan aan dib idinkugu celiyo burhaan diina iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n waa mahadsantaha waryaheena luul maxamuud aadan nala socodsiinaysay qaar ka ah dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay waxaan raacinayaa oo markaana diyaarno xubinteenii kale kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal haduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaaney qof kastoo xaq jira iyo haddaan ka dhuudhuuman xulufa u shaydaan haddaan xaalku ku adkaanin reer xamar balaarugay hadduu soo xiri waayin qof kastoo xumaan wada haddaan shacab ku soo xoomin nin shabaab xayeysiinayiyo kii u qabaxiiso labaduba haddaan waa xaq jira xidhiidka loo siibin dadweynaha xanaaqsani haddii uu xabsiga geynin xogta iyo warkoodii haddaan niisa saxaalaynin xarafkuu daraad qoray haddaan xeerka lagu saarin amni lagu xasila iyo haddaan nabaddu xoogaysan dhallinyaradu xeebaha hadday wada xanaabaysan xilli dhexe habeenkii haddaan suuqu noqon xaami meeris uu sugaal xulay ayaan kuugu soo xiriye allayle xalaaliguma dhalin la baxniyoaryaa gorgoro waxaa kaloo la yidhi isbigaxisbigaisbigow ha ma ogaan masalooyinkaa jira arrin murugta weeyo maarayn u baahane war cabdulow ma xisbi aad furatay war dalku laba xisbi u yeelanaya miyaa laydin dheen dee somalilan saddex xisbi baa ka jirta war midaa magacu yaala xisbigii handuwadaaga weliba ka dhaganyiina warba maxaa nooga yaraanhaysaan buntland sideed baa ka jidha war xisbi xisbigiinna ma aqaane xaynxaynta macawisleyda iyo ciidamada xooggu xagjiriinta inay laynayaan waa xaqiiq sugan hamaasino yahuudi buudka lutumadaasa taawiyay war kalamaanay fayadoor hadda ka wuxuu yidhi xaafadda aad degan ku nool sagaal dumar ah oo kaa qurux badan toddoba dumar ah oo kaa dhaadheer sagaal dumar ah oo kaa gaaban iyo gabar kale oo i jecel in ka badan intaad adigu jeceshahay waxaa ila shaqaysa gabar markasta ii dhoola caddaysa iyo mid kale kaleo igu dhiiragelisa inaan hal mar un la hadlo gabadha hoteelka aan wax ka cuno cuntada ka samaysa shaaha halkii ay sokorku dari lahayd malab bay ku dartaa laakiin haddana adigaan ku jeclahay kaali abdikuusow dumaanada intihaana santiriyda ka jaaliya ka qaniyda fadaase war hadda kahor la yidhi nin odaya wiilkiisa waxbarasho u diray dibaddow muddo ku maqnaayo waa soo laabtay markuu yimidn odagu wuxuu yidhi maandho waxaad soo baratay idoo sheekadu u socotana waxaa loo soo dhigay qada ay saarantaha wasalad hiliba wiilka aabiis wuxuu sheegay inuu soo barta falsafad maandhow falsafad xaala yidhaahuu yidhi wuxuu yidhi falsafadda qofka soo barta wasladan hilibka oo raashinka saaranow laba wasladood kaaga dhigi karaa kuguna qanci karaa kadibna odaga inta cadkii qaatoo la sii jeestay ayuu yidhi maandhow adigu cadka labaad cun aniga aygu qancinin soo faraan ahay miyaadan maqli jirin alla ilaah kuwa badanoo barfasoora sheegahayon idaacadaha iyo ka doodaya maqlo eh. inaysan xabad ogaynaan hubaa urbo waayadan aqoon-yahanku waa eh. akhristayaasha badan warwar ma haysaan hooyo faylasuufarada eh. ayaa gabadheeda wiil uu xiriir kala dhexeeyey soo waxay wiilka iyo gabadhana waxaa hallays u ahaa markay wada hadlayaan malabay dhanaanay iyo ereyo jiljilicsan inay waxa weeye isweydaarsadaan kadibna gabadhii oo suuqa ku maqan ayaa taleefonkeedii oo soo dhacay hooyo qabatay kadibna wiilkiis sidii dabeecadda u ahaydba wuxuu la soo booda marabey hooyadii faylasuufarka ahayd oo isla markiiba baaqii fahantay waxay tidhi maandhowga gacaliya waa malabka hooyadii dhashay in yar kadib ku soo celi war faylasuufarkii ugu darnaa shiinaysow ahay waxaanu la magacaabi jiray guwaansiyi wuxuu ku riyooday hadda ka hor inuu balanbaalis yahay wuxuu yidhi waxaan riyada ku arkay anigoo ah balanbaalis joogta meel aad u qurux badan jawiguna uu aad u macaan yahay ase ahaatee markuu waagu baryey ee aan hurdada ka toosay ayaan waxaan is weydiiyey inaan ahay balanbaalis ku riyoonaysa inay bini aadam tahay iyo inaan ahay guwaansuugii aadamka ahaa oo ku riyooda inuu balanbaalis yahay filosoferkaas balanbaalbalanbaalmadiiskarafadaw baalay baroor isku eri horta waxaan arkay brofesor birqayo shiinaha jooge isaguna falsafad miyuu soo bara doonaa aryadhaha b b c soomaali jildareen ayaa maahan waxay doontay ee iska qortaahe waxay dhaheen qof walboo muggaad riyoonayso luuqadaad ku hadlaysa ma taqaan war waxaa kaloo la yidhi shabaab iyo israa'iil haddaan laga adkaan waayin islaamnimo la sheegtayo dadou ma lihin iimaan war intuba jahligaa ka daran aryaadaha qaraxii u dambeeyey ceelasha ka dhacay shabaab waxay dhaheen falastiin aan ugu aarayna xamaas ma yaatay he war afkaa ka booba macnuhu waa israa'iil warbow allah ka cafiyo israa'iil iyaga ka xun war wax kastoo xun walaxaa ka sii xune wax qawaarij ka xun ma jiraan ilaahay rasuulkiisaana sheegay war naarba naara ilaahay ku magangalaasa leeri warnimayow yuhuuddu waxay falastiin ka rabto waa la yaqaane shabaab waxa uu naga rabayaa yaqaanaa war iyagaan ba aqoon waxay kaa rabaan war anuu waxaan isleeyahay waana aragtidayde shabaab iyo israa'iil ibliiskii amraa ka xun ibliiska amrahaya ma maraykanba warnimi onti aragtuhumo islaamka dhibaasa awsho maraykanu aryadhaha samidee cabdulana wuxuu yidhi how intaa la diiday dar oh, alla dulmi jawlo duurbaantuma inta la diiday dar alla dulmi jawlo duurbaantuma warbow isku soo wada duubo wejigii labaad watano uuu daahfuray baydhabo sidii reer galmudug ay qayiilinuune oo kisyono beerdana ninkii daayacabay war kalemaanay war ma haysaane xooggii ku gur guurtaa layidhi shabeelow godadkiiyayna ugu galeenaa la yidhi kuwa la soo qabto sidii owrtii u xidhiidhsanna ay soo bandhigeen marka haddii nimankii ciidciidkii laga saaray haddana godadkii shabeelow loogu galay xaggee harsanay ku gamba doonaan walle geed kuma qarsho ma jiro meel lagu gabado mana jiro gacan loo baxsado cadaa gowracay tolka miyaa ka dhacday waredhaa war ma haysaane shabaabka maanta lagu warjaafay shabeelow waxaa la sheegay inay halkaasu ahayd dabageliska ugu ugu weyn ee koonfurta gobolka mudug ay ku lahaayeen haddii sidaa loogu firin biqleeyeyna oo maanta ay iskugu baqdeen caad waxaan idin xaqiijinayaa dhulka ma kala taqaaniin ilaa iyo jawlo laga gaaro geed ay isku aatiyaan oy ku qabtaan inaysan ku arki doonin webiso jimbada iyo badda jowle ma og tahay caga lama dhex jooje miyaa ku dhacday warana waxaan maqli jiray badda jawle badda jawle badda jawloon la jooji aryaadhahanna waxaan maqli jira badda jawle eebbaa ku jira oo ka jiro ruqsiyahaaya war colka jabay haba jabeene yay u habar wacanayaan warna waxaan dhihi lahaa wakaa cadowgii jabe maxaa la jelaa jabka war bashiiro waxaad ka tagtay jabkooda intii jeclayn jabkooda jariidkay ka qoslayaane maxaa la jeclaa jabka war kalamaanay shabeellada dhexe dagaalkii sokeeye ee masiibadaha weli waa ka socdaa waxaanan dhihi lahay qaraaboy dagaalkan waxaa mudan qawaariij war la layidhi dadkaan dagaalahayn ma dhacayso waane dhinacyada dagaallamaahu haddii ay warka samadoonka maqli waayeen waxaa ila quman awood ciidan in lagu kala celiyo oo laga hortago foolxumada socota wax la dhowran kara ma ahane dad badan oo samajeclo ahoo maanta hadlayna waxay ku taliyeen dowladdu inay ciidan kala dhex dhigto oo weliba hubka dhigis lagu sameeyo war hadda dowladdu qawaariij bay la dagaalamaysaayee ma qabiilla dulmi isku dilayay ciidan u haysaa war dowladdu waxay khawaarij ula dagaalamaysaa waa inay dadkeeda ka badbaadiso qabaa'ilka isdilayay dadka dilayaana waa la mid shabaabkaana ku danaysanaya u shaqaynayaan marka cid kasto dadka disha oo xaqdarra dhiig ku daadisa khawaariij kama sokeeyaan maanta war dowladdoy shabaab naga celi annagana na kala celi iskuma qabatee ha la kala daayo anducaysanedheha allow diriir sokeeyo culaaddoonimayne nagadami allahayo amindhaha dadweyno oh. amiin oh. allahayow oh. xubintii kalamaan ay dhegaysateen barnaamijkeenan intaasaan kusoo gabagabaynaynaa waxaan kaga tagayaa codka macaan fanaanka ilaahay oo naxariistay cabdinaasir macalin siciid heestii dawada nafteeda ay adkataan ka doortaay sow inaan ku daawaado daldheerugama sookayn dumar haygu noqonine kaga kaaga daabadhaacay inadi dariishaha dawadii naaftaydaay daadka taan ka doortaay dawadii naaftaydaay daadka taan ka doortaay sow inaan ku daawaado daaldheerugama ugama kayn dumar haygu noqonine siidaan kaaga daabadhaacay inadii dariisha ahaa wanka dambiya uduur waxaan idhaahdaa bili lama maahan dahbweeye gabaadweye wanka dambiya uduur waxaan idhaahdaa doonka dambiyaw duur waxaan idhaahdaa duli lama ammaan dahweeye gabaadhwe malagii ku dilay sidaan ahay dabayla malagii ku dilay oo oh sidaan ahay dabayla dadka kala dhantaalaadidiinday hadalkee malagii ku dilayo sidaan ahay dabayla malagii ku dilayo sidaan ahay dabayla dadka kala dhantaalaadi diiday hadalkee ilaahay saartaayo keligaad kaysa inaaday saartaayo keligaad kaysa waxaad damacdimaan iyaa laygu kaadiray adiggan dadaadana kaa daawanaayo adigan dadadana kaa daawanaayo damqashada jirkaygiiyo siduu caashaqiidiinay alle daa'in weeye sowkuguma soo daago adigaan dhadaadana kaa daawanaayo damqashada jirkaygiiyo siduu caashaqii diilay alla in weeye sow kuguma soo daagogo wanka dambeeya u door waxaan idhaahdaa ka dambeeyaw duur waxaan idhaahdaa weli lama maaha dahweeye gabaadhuwe wanka dambeeyaw duur waxaan idhaahdaa wanka dambeeyaw duur waxaan idhaahdaa weli lama maaha dahweeye gabaadhuwe malagii ku dilayo sidaan ahay malagii ku dilayo sidaan ahay dabayla dadka kala dhantaala didiiday hadalkee